بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح من رائحة المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا waxaan ku dhex jirnay ruknigii shanaad ee ahaa aliimaanu biاlyowmi اlaakhir qiyaamaha rumayntiisa la rumeeyo waxaa ka mid ahaa oon soo aragnay alimaanu bilyowmi alaakhir qiyaamaha markii inuu jiro aan rumayno bacfi wax la yidhaahdo oo lisi soo saaro dadka la noolayn doono waxaa ka mid ahoo kale qiyaamaha in qof walbaaba wixii adduunka ku soo shaqaystay oo malaa'igtu ay ka soo qortay oo khayr iyo shara la siin doono qofkii mumin ahna midigta laga siin doono ahlu khayr oo ahlu janno ah kii ahlu naarna bidixda laga siin doono weliba dhabarkiisa looga dhiibi doono waxaan soo aragnay miisaanka qiyaamaha iyo aqsaamta uu leeyahay ayaynu ka soo hadalnay in acmaasha la miisaamayo shafaacadii ayaan ka soo hadalnay iyo qaybihii ay lahayd halkan musanifka weli waxaan ku dhex jirnaa qiyaamaha iyo umuurtii dhexdeeda ahayde wuxuu kaga warramayaa xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu musanifku leeyahay waliimaanu yani waxa weye waxay ku cadfan tahay meeshii hore wayadkhulu fii dalika aliimaanu bilbacfidii hore ayay ku cadfan tahay marka waxaa soo dhexgelaya qiyaamaha oo la rumeeyaahi aliimaanu bilxawdi darkii nebiga calayhi salaatu wasalaam rumayntiisa la rumeeyo xawdkaasoo ah xawdi nabiyina muxamedin sala allahu calayh waali wasalam nabiyullaahi muxamed darkii ou lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xawdkaas oo darkaasoo maalinta qiyaamaha dadka mu'miniinta ah khiyaaf iyo gargaar u ah markay oonku ka bato ay cabi doonaan sifada uu leeyahay buu marka tilmaamayaa maauhu darkaa ama xawdkaasi biyihiisu ashaddu waxay ka darnaasho badan yihiin bayaadan xagga caddaanta min allabani caanaha ayay ka caddaan badan yihiin biyahaas oo xawdka nebiga dhexdiisa ku sugan waxa weeye xagga midabka caddaan ahaan caanaha waa ay ka cad yihiin weeyaan wa axlaa kuwa macaan badan weeye biyahaasi min alcasali malabkana way ka macaan badan yihiin wa adyabu kuwa udeeg badan weeye min raa'ixati lmiski udeega yacni miskiga la yidhaahdaa caraftiisa waxaa ka caraf badan xawdka nabiga biyihiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh man shariba qofkii cabaahi minhu darkaa nabiga ka cabaahi sharbatan cabid kol ah hal mar keliya sharbatan yani faclatan baa la waa masdaru maraa la yidhahda hal mar keliya qofkii cabaaye lam yadma ma oomo bacdahaa cabitaanka halka mar ou cabay dabadeed abadan weligii oomi maayo markii haraadka uu jiro ee carasaat alqiyaama dadka ay safan yihiin oo dadku wada ooman yihiin ayuu allah wuxuu uga dhigay dadka muminiinta ahoo atbaacu muxamedin sal allahu calayh ali wasalam nebi maxamed dadkii raacay ayuu uga dhigay xawdkan khiyaafan liummatihi gargaar buu ilaahay uga dhigay ummaddiisa inuu maaragtay yacni ugu gargaaro buu rabbi uga yeelay xawdka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka eh, xawdka laga hadlayo axaadiista ka warramaysaahi waxa weeye oo nebilaahi moxamed ka sugnaatay axaadiistaasi waxaa la yidhaahdaa waxay gaaraysaa xadda tawaatur waxaa la yidhaahdaa ruwaadda warisay oo saxaabada ka midihi ilaa dhowr iyo saga dhowr iyo soddon saxaabi ayaa axaadiista xawdka warisay marka waa xadiid mutawaatira axaadiista ah, maaragtay ka warramayso xawdka nebiga ka warramayso calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam lbukhaari imaamu muslim ay saxiixoonkooda ku soo saareen xadiida cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allaahu canhuma wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xawdii masiiratu shahrin xawdkayga darkayga yacni waxa weeyaan waa xagga masaafadiisa bil inta loo socdo oo kale buu jiraa bil baa loo soconaya xagga weynankiisa weeyaan bil socodkeed ayuu la egya xagga masaafadiisa weeyaan maauhu adyadu min maauhu abyadu min allaman caani yani biyihiisu caanaha way ka cadaan badan yihiin wariixuhu atyabu min almiski udeygiisana miskiga waa ka maaragtay yani ka udeeg badan yahay miskiga waxyaalaha laisku carfiyo ka mid yahay waa ka udeeg badan yahay buu yii wa kiisaanuhu ka nujuumi samaai yani weelasha lagu cabaahiye koobabka lagu cabaaye iyo yani xidigahoo kale weeyaan buuri xagga cadadka xidigahoo kale ayay la mid yihiin weyaan xidigahoo kale ay la mid yihiin markaasuu nebigu yidhi man shariba minhu falaa yadma'u abadaa qofkii hal mar cabaahiye weligii ma oomo marka axaadiistaas xawdka ku saabsan waa nabiyulaahi muxamedoon ilaahay ku karaameeyey salawaatu llahi wasalaamu calayhi allah caza wajalla ku karaameeyey waxaana iska laho ilaahay ugu gargaaraa dadka muminiinta ah weliba dadka ahlu sunnaha ah ayuu ilahay ugu gargaaraa amaa qofka muslimkaa ee mubtadica ah waa loo diidaa looma ogola waa laga radiyaa waa loo diidaa axaadiista nabiyulaahi moxamed ka sugnaatay salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo xawdkaasi in dadka ahlu bidaca loo diidayo waxa weeye waxaa ka mid ahaa xadiidkii nabiy llaahi maxamed uu yidhi layaridanna calaya aqwaamun acrifuhum yacrifuunani dad baa aroori soo aroori doono darkaa nebiga xawdka iyo balligaa weyn ayay soo aroori doonaane imaan doonaan dad aniga aan garanayo ayaguna ay garanayaan ayaa imaan doona uma yuxaalu baynii wa baynahum aniga iyo ayaga waana la kala xijaabaya yacni inay isoo gaaraan waa la ii diidiyo waxaa loo diidayaa anigan inay ii yimaadaan xawdkiina ay cabaan ayaa loo diiday markii loo diidabaa fa aquulu waxaan oran buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam innahu min ummatii dadkaan dadkan loo diidayaa ummaddaydii bay ka mid yihiin sidaasaan orani markaasaa waxaa la igu oranaya leeyahay ayuu nabigana yidhi fa inaka laa tadrii maa axdau bacdak adiga ma ogid markii ilaahay ku oofsada dabadeed waxa ay gadaal kala yimaadeenoo bidco ah ay la yimaadeen cilmi uma lihid mana ogid weeye annagaa ka ogaansho badan allah baa ka ogaansho badan marka qofka mubtadica ah waa loo diidi markii intaa lagu yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan orani suxqan suxqan liman hayara bacdii fogaansho ayaa u sugnaatay fogaansho ayaa u sugnaatay ha fogaado yacni qofka maaragtay aniga gadaashayda diinkaygii bedelay marka qofka mubtadica ee bidco la yimaado bidca ku cibaadaysto bidca diin ummadda uga dhigaahi maalinta qiyaamaha xawdka nebiga waa laga qadiyaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh kama qaybgalay waa loo diiday marka bidcada arrintaasay sabab u noqota in xawdka nebiga lagaa qadiyo maalinkaasoo insaanku aad ugu baahan yahay sidaa darteed qofka inuu bidcada aada iskaga ilaaliya baa loo baahan yaha weyaan waliimaanu baa ka mid yani waliimaanu waxa soo gelayo qiyaamaha rumayntiisa aliimaanu rumayn wey bisiraadi waddadii la rumeeyo waddadii almansuubi la taagay calaa matni jahannama jahannamo korkeeda la saaray taana in la rumeeyo siraadka waxaa la yidhaahda in la rumeeyaa yaa waxa weeyaan aqwaal ah yani qiyaamaha rumayntiisi kamid ah qiyaamaha oo la rumeeya buu ka mid yahay marka sida xawdkuba loo rumeeyo miisaanka loo rumeeyo waxaanoo dhan waa wada haybiyaad wey waxaan ognahay ma ah laakiin nusuusta hadday ku sugnaato waa inaan rumayno waana loo sheegay weeyaan sidaasoo kale baa la rabaa in siraadkana loo rumeeyo siraadka waxaa weeye waa yacni wadda maaragtay jisri weeye yacni buundo weeye waa briij kor maro la dul saaray naarta korkeeda dusheeda la saaray oo dadku ay gudbayaan muminiinta inay maraan la doonayo weyaan sida allahba ba fii suurati maryam uu ku leeyahay wain minkum ilaa waaliduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya aayaddaas waxay ku fasiraan siraadkaa lagu fasiraa wain minkum ilaa waaliduha mid idinka idinka mida ma jiro ilaa yani naartaasi wuu maaragta waa u aroorayaa bimacnaa wuu marayaa marka siraadkaasna in la rumeeyo ayaa wuxuu ka mid yahay qiyaamaha rumayntiisa ka mid ah weya wuxuuna ku yaallaa naarta jahannamo la yidhahdo korkeedaba ku yaallaa waa buundadaa la maraya wey say marka dadka u marayaan qof walbaaba camalkiisa hadba intuu la eg yahay ayuu siraadka ku maraa markaasuu shiikhuu noo tiriyey oo asagoo axaadiistii nabiga tiltilmaamayo ayuu waxaanu dhan waa axaadiistii unbau maaragtay noo macno ahaan noogu sheegi weeyaan wuxuu yidhi yamuru nnaasu dadku way marayaan siraadkii siraadkii bay dushiisa marayaan calayhi cala siraati bay marayaan calaa qadri acmaalihim camalkooda hadba inta uu yahay ayay ku maraan yacni calaa xisaabi acmaalihim hadba adiga camalkaagii intuu yahay unbaad siraadka ku mari fawaluhum kuwa ugu horeeya ee marayaahi kalbari hilaac oo kalebay ku maraan hilaacasoo hal mar wa intuu yidhahdo madamo saasoo kaleba uga baxaya hal mar buu gudbayaa waa qofka camal maa sha allahu khayr badan oo sunnadii ku dadaalay oo cibaadaystay oo taacadii la yimid waxa weeye sida hilaaciba ugu marayaa weyaan uma waxaa kaloo ku xigsanayo oo ay yani kuwaas la mida kamar yani kamari riixi yani sida dabaysha oo kale u socoto oo kale yani maritaankeedoo kale qolo u maraysabaa ka mid ah weyaan ayagoona qaarba saas umaa uma ka mari riiq dabayshana aad ba u dheeraysaa kaasoo kalena camalkiisii aad buu u sarreeyaa waa gudbaya sida dabaysha oo kale ku mari uma ka mari tayri ama waxaa markaa kabacdina waxaa ku xigsanayo sida shimbiruhu u haadaan oo kale ayuu u marayaa siday shimbirtu u marto oo kale ay u haado yuu u dul marayaa yani waa gudbayaa weeyaan intaas ay marayaanna wاnabiyu sala اllahu alayh waalih wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qaa'imun mid taagan weeye cala siraadi waddadii kor taagan yahay yaquulu wuxuu odhanayaa marka ummaddiisa gudbayso yaa rabbi sallim sallim buu odhanaya allah ayuu rabbigeeyo badbaadi oo badbaadi ummaddaydii badbaadi buu nabigeennana leeyahay calayhi salaatu wasalaam siraadkaasaa marka sidaa dadku ay ku maraan xataa tacjiza acmaalu lcibaad dadku sidaasay u marayaan qaar faras jawaad camalay ku maraan faras aad u dheereeyay ku marayaan yacni anwaacdaasoo dhan bay ku maraan xataa tacjiza ilaa ay ka yaraato oy ka cajisto acmaalu lcibaadi addoommadii camalkoodii yacni dadkii camalka yaraa ay soo haraan dadka camalka khayrka badan la imaan jiray sunnaduna ku toosnaa waa wada gudbeen saasay u marayeen ilaa dadka camalka yaraa ay iskugu soo haraan حتى yajia arajulu ilaa qofka uu ka yimaado arajul marka la hahdo min baab اtaqliib baa la yidhaahdaa arajulu wاlmara labadaba way ku wada jiraan qofkii unbaa loo jeedaa ninka unbaa la qallibayaa mooye nin iyo iyo haweenka waa isku mid weeyaan xataa yajia arajulu ilaa qofka uu ka yimaado sidaadkii falaa yastaiicu sayra usan yacni lagu socdo silaadka korkiisa ilaa zaxfa gurguurad mooye si kale uusan ku socon karaynin yacni inuu dabada ku siqaayo oo gurguuranayo gurguurad mooye si kale uusan ku socon karaynin weyaan yacni amaash camalkiisaa la gaabiyey qofka camalkiisa uu yaraaday khayrkiisu yaryahay sidaasoo kaleba u marayaa weeyaan wa fii janabataya siraati siraadkaas wadadaa buundada ahe la marayaahi ee jahanamo korkeeda ah labadeeda dhinac siraadka labadiisa dhinac waxaa ahaaday kalaaliibun birgodyaalo ayaa ahaaday birahaasoo mucallaqatun ku dhegayso oo qabsanayso qofkii meesha marayay taasoo ma'muuratun la faray birtaa lafteedaa la amray biakhdi man dad qabashadii umirat la faray bihi inay qabato ayay qabanaysa marka dadkii acmaasha khayrka iyo wanaagga samaynaya way gudbeen dadkii camalkoodii ou gaabnaa ayaa qaarkood gurguurad ku marayaan iyo wax lamid a ah. markaasaa waddadii yaa dhinacyadeeda waxaa ku yaallo biraha kalaaliibta la yidhaahdo yacni kalaaliib waxaa loo jeedaa kalaaliibta la yidhaahdaa wa alxadiidatu almucwajatu alra'si yucallaqu biha shayu baa la yidhaahdaa biraha maaragta dadka kawaanada iyo kuwa joogo birta ay qaataan oo hilibka surtaan birtaasoo kale baa la qaroofan marka waxa weeye waa bir afkeeda uu qaroofan yahay oo shayga in lagu la surtaa loogu talagalay marka birta hilibka oo kale la surtoo kale ku tashbiihiyaan culammadu weeyaan biro noocaasoo kale ah yaa labada dhinac siraadka labadiisa dhinac maaragtay safan oo ku dhegayo ciddii ilaahay uu amray inay qabato markay qabatana cadaabkiibaa meeshii baa naartii baa lagu ridaayo ma gudbayo weeyaan markaasuu wuxuu yidhi famakduushun famakduushun baa kami fa minhum dadkaas ay qabanaysaa waxaa ka mid a makhduushun mid la xagtay xagatin ay ku dhacda oo naajin badbaado meeshii buu marayaa laakiin camalkii baa la gaabtay berihii way qabanayaanoo way xaganayaan laakiin waa ka baxsanaya naartii ma gelayo waa ka badbaadi waxaa kaloo ka mid wa mukardasun fi mid duuduub naarta dhexdeeda loogu ridayna waa ka mid weeyaan almukardas waxaa la yidhaahdaa markay culummadu fasiraan alladii jumicat yadaahu warijlaahu wa ulqiya ilaa mawdicin baa la yidhaahdaa yacni qofka labadiisa gacmood inta laisku xiro labadiisa lugoodna lagu soo xiro labadiisa gacmoodee labadiisa lugood baa laisku xiro waa duuduuban yaha soo maa oo meel lagu tuuro baa mukardas la yidhaahdaa mid la duuduubayoo meel lagu tuuray weeyaan marka waxaa ka mid a ah kuwa ay kalaaliibtii iyo birihii ay xagteen laakiin aan naartii ka badbaaday oo jirkiisii dhaawac soo gaaray iyo kuwa meeshaba ku halaagsamay oo ayagoo duuduuban meesha naartii lagu riday oo halkaa galay bay kamid ay noqonayaan weyaan marka siraadka waa shay isagana xaq ah ahlu sunnuhuna ay rumaysan yihiin axaadiis maaratay maaragtay tiro badanna ay ku timid oo nabigeenna ka sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wanuminu waxaan rumaynaynaa bikulli maa jaaa mid wax kasta oo bikulli maa shay kulligii jaaa yimid fi lkitaabi wasunna kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga ku yimid oo min akhbaari dalika alyowmi maalintan qiyaamaha ah wararkeedii ka mid ah iyo wa ahwaalihi maalinta qiyaamaha dhibkeeda iyo howlkeeda iyo shiddadeeda ka mid ah acaanana allah allah anoo kaalmeeyo calayha qiyaamahaas ilaahay ha nooga kaalmay shidadeeda iyo dhibka taagan ilahay ha nooga kaalmeeya buu ku khatimay wey waliimaanu biqada'i khayrihi wa qadarihi qodobkii ugu dambeeyey oo arkaanul ahaa ayuu musanafku meesha noogu sheegay waliimaanu rumayn yacni caqiidadii ahlu sunnaha waxaa ka mid ah aliimaanu rumayn yacni min caqaa'idi ahli sunnati waljamaca ayaa waxaa ka mid a ah aliimaanu rumayn bilqada'i iyo yani qadihii iyo qadarkii alloo la rumeeyo khayrihi wanaagiisa iyo khayrkiisa wa sharihi shartiisa iyo dhibaatadiisa la rumeeyo ayaa ka mid ah wey yacni qofka mu'minka ihi haddii khayr ou asiibo wuxuu garanaya xag alle inuu uga yimid sidaa darteed wuu ka shukriyaa haddii shari ku dhacdana iyo dhibaato iyo masaa'ib uu la kulmana xag alle inuu uga yimid buu rumaysan yahay qadarka alluu rumaysan yahay sidaa darteed wuu ku safraa dulqaad buu u yeeshaa sidaa darteed buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cajaban limri lmu'min qofka mu'minkaa ah, arrinkiisa baa la yaab leh weeye ina amrahu kullahu lahu khayr mu'minka amarkiisa dhanba khayr buuba u yahayba arrimihiisa dhan iyo shanigiisu khayr buu u yahay in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah haddii xaalad wanaagsan ay asiibto oo farax leh wuu ka shukriyaa shukrigaana u khayr badan allihii siiya buu kaga shukriyaa wain asaabathu daraa haddii xaalad dhibla ay asiibtana sabra wuu ku sabraa fa kaana khayran lah sabarkaasaana u khayr badan markaasuu yihi walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min arrintaas qof walba ma lehe dadka muminiinta unbaa iska leh weeyaan qofka muminka ayaa arrintaa iska leh maxaa yeelay waa qof rumaysan aliimaan alqada walqadar buu rumaysan yahay wuxuu rumaysan yahay alqadaa walqadar marka sidaa darteed wax dhibaaya mal khayrkan waa ka shukrin dhibaatadana waa ku sabriyo waa laga ajarsiina weyaan iimaanka marka bilqadaai walqadar la rumeeye khayrihi wa sharihi wa atasdiiqu rumayn waay xagga qalbiga laga rumeeyo waljasmu goyn oo qalbigaada aad ka goosato atadiiqu waljasmu oo labadaba qalbiga ah weeyaan maxaad qalbigaada ka goosanaysaa biana allaha qadara maqaadiira alkhalaa'iqi wa ana maa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun qaala tacaala ina kula shayin khalaqnaahu biqadar qalbigaada waxaad ka jasminaysaa ood ka goosani ood ka rumayni biana allaha alleh qadara inuu qadaray maqaadiira alkhalaa'iqi khalaaiqda wax alla wixii la abuuray qadarkooda maqaadiirtooda waxa ay leeyihiin ayuu rabbi qadaray arintaas inuu allah qadarayo wax alla wixii ku dhici lahaa khayr iyo sharba inuu horay u qoray ayaad rumaynaysaa waxaa kaloo rumaynaya qofka muminka uu rumaynaya anna maa shaa allahu anna maa shaa allah alla waxa uu doonaahi kaana wuu ahaan wamaa lam yasha wuxuuna rabbi dooninna lam yakun ma ahaanay kolkan isagaa iska leh allah subxaana watacaala cidin lama wadaagto wuxuu doono unbaa ka soconi wuxuusan rabbi doonina ma ahaanayo weyaan qaala tacaala allah wuxuu leeyahay subxaana watacaala fii suurati alqamar inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay kula shayin shay kasta kulligii baan abuurnay khalaqnaahu shaygaas waan abuurnay biqadarin baan ku abuurnay qadar baa lagu abuurnay koonkaan qur-aanka markuu ilaahay qadarka ka waramayo aada ugu tiro badan tahay aayadda waa ka mid wey wuxuu rabbi leeyay fii suurati alfurqaan wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira shay walba kulligii allah abuuray shayga uu abuurayna taqdiir buu rabbi u sameeyey subxaana wa tacaala waa uu qadaray weya yani waxaa la qadaray noloshiisa waxaa la qadaray yani wax alla wixii masaa'ib oo shar iyo khayr ku dhacayo waxaa la qadaray maaragtay risiquu cunayo waxaa la qadaray yani wax walba kullig waa muqadar tanafuska aad neebsanaysid waa qadaran yahay tallaabada aad qaadaysid way qadaran tahay hadalka aad ku hadlaysaa waa muqadar waa lagu qadaray wey wakadalika allah fii suurati alaclaa wuxuu ku leeyahay alladii khalaqa fasawaa waladii qadara fahadaa allah markuu abuuray khalqiga khalqigii khalqinimo ku ekaysiyo taswiirkusa bani aadamka bani aadam ka dhigay xayawaanka xayawaan ka dhigay waa simay uu ku ekeeyey abuuristiisii waladii qadara fahadaa allah shaygu wax walbau qadaraa shaygaas ou qadarana waxa weeye qadarkaasu qofka ku hanuuniyaa weeyaan oo ku dhaqma marka koonkan taqdiir buu ku socdaa yacni qadar ilaahay subxaana wa tacaala ou qadaro ayuu ku socdaa waxyaalaha la kale maala waxaa ka mid a ah, yacni shimbiraha jawaarixda la yidhaahdo sida maalan gorgorka iyo jawaarixda waaweyn wax dilaa oo ugaarto shimbiraha ugaarsadaahi waxa weeye cadadkoodu waa yaryahay waad ogtihiin mafar aad uma tarmaan haddana cumrigooda waa dheeryahay waa cumri dheer yihiin marka haddii la dari lahaa taran aad u badan oy aad u tarmayaan iyo cumri dhir laiskugu daro adduunka yani ayagaa qabsan lahaa shimbirahoo dhan iyo wax bal eberbaba ka dhigi lahaayeen taqdiir min allaahi wey waxaa kaloo lamid aad ah ogtihiin bahalkan duqsiga la yidhaahdo dubaabka waxaa la yidhaha halkii mar wuxuu dhalayaa malaayiin buwaydaba buwaydaadu dhalaya ukumo malaayiin ukumo hal mar dhalaya haddii malaayiintaas la daayo cumri dheer loo sameeyo dhulka dhan waxaa wada qabsanayo duqsibaa la wada wareegaya dhulka dhanba ubur noqon laha laakiin waxay ku qadaraan laba usbuuc ka badan ma noolaado cumrigiis waa la gaabiyey hadalow ha tiro badnaado laakiin laba usbuucuu ku noolyahay isaga dhanba kabacdi laba usbuuc waa dhimanaya dugsigaasi wey marka koonkan allah baa subxaana wa tacaala taqdiirtiisa iska leh sow doonabuu rabbi u maamulaa masalada qadarka qadarka masalada la yidhaahdaahi waxaa weeyaan waa sir ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wey qadarku waa sir rabbi leeyahay sida alimaam allaalikaai kitaabkiisa sharxi ictiqaadi ahlu sunna uu ku tilmaamayo alqadaru sirullahi fii khalqihi buu odhanaya waa sir rabbi leeyahay oo addoommadiisa dhexdeeda ahaatay adiga marka qadarkii inaad baarbaarto sir rabbi leeyahay inaad baarbaarto laguma dirin sidaa darteed alibana sheekha iska laho ibnu batal cukburi la yidhaahdo wuxuu leeyahay qadarka markuu ka warramayo alqadaru qudrat ullah qadarku waa qudradii ilaahay subxaana wa tacaala awooddii rabbi weya faman jaxadahu faqad jaxada qudrat allahi caza wajala jalaaluh qofka qadarka alla diidaahi waa qof yani ilaahay qudradiisii diiday ayuu la mid yahay masalada qadarka marka sidaa ogtihiin ummad fara badan ayaa ku dhuntay masalada qadarka alqadaa walqadar dad badan baa ku sanbiririxday oo ku tegey oo xataa muslimiintii ka mid a ah ayaa maaragta ku baaba'ay khaasatan ahlubidaca ayaa qadarka ilaahay ku dhumay subxaana wa tacaala sababtu waa maxay waxay adeegsadaan cuquushooda caqligooday adeegsadaan waxay ka tagaan nusuustii bay ka tagaan qur-aankii iyo xadiidkii wix uu ka warramay inta xagga iska dhigtaan bay caqligooda adeegsadaan qofka hadduu caqligiisa adeegsado oo kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii nabiga uu ka hormariyo aayaadkii axaadiidkii qofkaasi waa dhumaya weyaan way dhumeen yacni dadkaasi waa dad dhumo weeyaan marka waxaa la rabaa markii baabulqadar la joogo inaadan dhex gelin oodan tacamud ku samaynin inaad kor ku ekaato nusuustaa waxa ay ka sheegtay keliya inaad ku ekaato qur-aanka iyo axaadiista nebiga inaad ku ekaato baa la rabaa rumayntiisa la rumeeyana waa shay waajib oo farad ah oo qofka muslimka ah waajibku waa in qadarka aan rumayno maxaa yeelay waa rukni min arkaan aliimaan rukni min arkaan yani iimaanka arkaantiisi lixda ahayd mid ka mid ah weeyaan qadarka marka shayga qadarka la yidhaahdo waxaa inkiro laba qolo oo muslimiinta soo martay ayaa inkirto labadaa qolo ayagaa iska soo horjeeda yani laba qolo iska soo horjeeda weeyaan markii ahlu sunnaha laga saaro labadaba ahlu bidac weey qolo waxaa la yidhaahdaa alqadariyat nufaat baa la yidhaahdaa alqadariya annufaatu baa la yidhahda waa kuwa qadarka ilaahay inkiro inkiriddii qadarka ilaahay ay inkireen baa qadariya loogu bixiyey magacaasaa loo bixiyey waxaana horseedo qolada muctasilada la yidhaahdo ayaa horseedo oo calanka u sida weeyaan qadariyada qolada la yidhaahdo waa muctasilada wey ninka ugu horeeyo qadarka alla ka hadlay waxaa la yidhahdaa macbad aljuhani ayaa la yidhaahdaa nin ree ahaa waana ninkii cabdulaahi bni cumar ibn khaaab markii loo sheegayo cabdulaahi bni cumar ou noolaa fii cahdi saxaaba la yidhi qoladaas qadarka ilaahayba inkirayabaa jiro markii la yidhi ou ka beri noqday cabdulaahi bni cumar u sheega buu yidhi inaan beri ka ahay kuwaasi gaarsiiya buu yidhi qadarka inkiro waxay odhan jireen oo hadalkooda ka mid ahaa yacni waxay leeyihiin ina alcabda yakhluqu ficla nafsihi wa ina almra unufun lam yuqadirhu اllah walaysa lilahi fiiha iraadaة walaa mashiica hadalkaasay yidhaahdaan macnaheedu waxa weeye addoonka asagaa ficilkiisa abuurto waxalla ficil aad samaynayso alla shaqo kuma laha arrinkuna walamru unufay dhahaan wax walbana hadday bilaabanaya way cusub yihiin hadday bilaabanaya wax ilaahay hore uu qoray oo qadar la yidhaahdaa ma jiro ayay odhanayaan almru unuf sidaas ilaahay ma uunan qadarin bay leey wax hore rabbi u qadaray maleh ma aha ma jira bay leeyihin wax ilaahay hore u qadaray weliba waxay leeyihiin allah subxaanahu wa tacaala camalka qofka bani aadamka uu samaynayaahi iraade iyo mashii'a midna kuma laha doonis ma kulaha ilaahay wuxuu rabbi doonayna ma aha bay leeyihin ayagaa iskale waxaa marka madhabkaasi aad u faahfaahiyey markii dambe laba nin oo ninna la yidhahda camr bni cubayd ninna la yidhahda wasil bni cataa ayaa aad iyo aad madhabkaas usii tarwiijiyey oo qawaacid u sameeyey oo kutubo ka alifay oo aada u faafiyey marka qaarkood kuwooda hulaada ahi waxayba yidhaahdaanba allah subxaanau wa tacaala waxa koonkan ka dhacayo cilmi uma laha mana oga markay waxa dhacaan kadib buu ogaadaabay dhihi jireen yacni qadarka sidaasay u inkiri jireen qoladaas marka waxaa loo yaqaanaa qadarka inkirtaahi oo maarata alqadariyat nufaad la yidhaahdo waxa weeye nusuusta waxay ku tilmaamtaa majuusu haadihi اlumma la yidhaahdaa ummaddan kuwooda majuusta la yidhahda majuusiyiinta waxaa la kuwa dabka caabudo oo dabka macbuud ka dhigta majuus la yidhaahda ummatu moxamed majuusta ay leeyihiinna waa qadariyada qadarka ilahay kuwa inkiro weeyaan maxaa yeelay majuusta waxay aaminsan yihiin laba khaaliqay aaminsan yihiin koonka laba macbuud inay jirto wax abuurtay aaminsan yihiin kan koobaad waxay leeyiin waa nuurka iyo iftiinka iftiinka khayrku abuuraa bay yidhahdeen ilaaha labaadna waa mugdiga mugdiguna shartu abuuraabay dhahaan saasay majuusiyiintu qabaan iftiinka ayaa macbuuda sababta khayrku abuuraa iyo wanaagga mugdiguna waxa weye waa ilaah oo shartu abuuraabay yidhaahdeen marka majuusta maadaama laba khaaliq ay rumaysan yihiin waxa kuwaan majuusu haadihi lumma looga dhigay qadariyadaahi ayagu waxayba aaminsan yihiin ilaahyaal tiro badan bay aaminsan yihiin maxaa yeelay allah qur-aanku wuxuu ku leeyahay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun fii suurati saafaat wallaahu khalaqakum allah idinkii idin abuuray wamaa tacmaluuna waladii tacmaluunahu camalka aad samaynaysaanna rabbi abuuray camalkeenna waa abuuraya waa shay ilaahay abuuray oo horey loo qadaray weeyaan marka waxay inkireen allah inuu adoomada ficilkii ow lahaa ee wax afcaasha ay samaynayeen inay lugku yeeshaan allah uu lug yeesho allah inuu lug yeesho khaaliq u noqdo ayay diideen ay yidhaahdeen sida allah qofka uu abuuray buu bani aadamkana u abuuraa ficilka uu samaynaya isaga abuuro marka hebela abuuray ficilkiisa hebela abuuray hebela abuuray meeqaa meeqa aariyo ayaa meesha ka dhalanaysa meeqa ilaah intaasu ilaaha ka dhalanayso marka sidaas baa loogu tashbiihiyaa yacni maaragtay majuusu haadihi alumma sidaasaa la yidhaahdaa waxaana la yidhaahdaa waxay ku xadgudbeen qoladaas la yidhaahdo alqadariyat nufaad waxay ku xadgudbeen sugidda la sugayo yacni mashii'at alcabdi wa iraadatuhu addoonka in mashii'o iyo iraado uu leeyahay asaga wax abuuran karo allana uusan shaqo ku lahayn ayay ku xadgudbeenay ibaat ku sameeyeen taasay ku bidcoobeen weya qolada ka soo horjeeto waxaa la yidhahdaa almujbira ama aljabriya labadaba waa la yidhahdaa waa cagsigooda wey cagsigooday taagan yihin ayaguna waxaa shiikh u ah ninka la yidhaahdo jahm ibnu safwaan asamarqandi ayaa ah shiikh u ahaa marka waxaa la yidhaahdaa almujbira aljahmiya baa la yidhaahdaa qoladaasna qadarka ayay inkiraan oo waxayba leeyihiinba alcabdu laysa lahu ikhtiyaaru walaa mashiia addoonku maba lehba doonisba ma leh ikhtiyaarba ma leh mashiia iyo doonis ma lehe wainamaa huwa majbuurun waa khasban yahay bay leeyihin addoonku waa la khasbay waa mid khasban ayuu leeyihi saasay saasay qabaan waa majbuur oo wuxuu la mid yahay wax alla wuxuu samaynayahay shaqo iraade iyo doonis kuma laha iyo doonis ma sidaasay qabaan wuxuu la mid yahay leeyihiin kalaalati fii yadi man yuxarikuhaa haddii aad qalab haysatid oo maalan adiga hadda gacantaas mobailka uu kugu jiro saartaa u gadgadin kartaa soo bani aadamkuna majbuur weeye saasaa loo gadgadiya wax shaqaahu camal uu ku leeyahay ma jirta bay leeyihiin waa saasoo kale bay odhanaya wuxuu la mid yahay leeyihiin kariishati fi lhawaa haddii aad baal shimbiro leedahay meel hawo aad ku xirto meel hawada aad ku xirtaa marna xaggee dabaysha ukicini marna xaggee ukicini soo maa insaanku saasoo kale buu la mid yahay waa yahay bay leeyihin waxay kaloo leeyihiin wuxuu la mid yahay wa kalmayiti bayna yaday alqaasil qofka meydka oo dhintaahi sida qofka yani dhaqaya hortiisa oo u joogo markii la dhaqayo oo maarata meydkii in la dhaqo la kafano la rabaa waa la gedgediyaa sooma hadba dhinaca loo gedina khiyaar ma leh insaanku saasoo kale buu kamid la mid yahay leeyihin marka qoladaasna mujbiraa la yidhaahdaa waxayna ku xadgudbeen mashiicadii allah subxaanahu wa tacaala iyo iraadadiisii ayay kusii xadgudbeen ilaa ay inkiraan addoonka inuu ikhtiyaar leeyahay khiyaar inuu leeyahay yacni waxaa addoonku inuu khiyaar leeyahay iyo iraado inuu leeyahay ayay ku inkiraan culummada marka waxay ku radiyaan aayadaha shiikha uu noo keeni doono labadaasba labadaas ahlu sunnaha waxay ku radiyaan aayadda ilaahay uu leeyahay fii suurati takwiir ku jirto liman shaaa minkum an yastaqiima wamaa tashaauuna ila an yashaa allah yani aayaddaa fiiri liman shaaa minkum an yastaqiima maxaa la sugay qofkii doono ayay u sugnaatay waxaa lihi qur-aankaa laga hadlayay in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin qur wax kale ma ahee waa waano baa la yidhi yuu u yahay liman shaaa minkum an yastaqiima qofka doonaya inuu tooso mashiica lagu siiye soomaha iyo doonis khiyaar baa lagu siiyey oo aad khayrka ku dooran karto sharkana ku dooran karto ayaa lagugu siiyey markaasaa haddana gadaal laga yidhi wamaa tashaauuna ilaa an yashaa allah mana doonan kartaan ilaa ilaahay inuu idinla doono mooye allah inuu idinla doono mooye idinka waxma doonan kartaan marka madhabka ay ahlu sunnuhu qabaan waxa weeye addoonku yacni shay walba kulligii horta qabaha ilaahay qadarkiisu ku dhacaa addoommada afcaashooda ay samaynayaanna waa makhluuqatun lilaah allah abuura subxaanau wa tacaala addoonka waxa uu samaynayana ikhtiyaarkiisa iyo mashiicadiisa ku sameeya doonistiisu ku sameeya khiyaar baad leedahay kuma ilaahay kuma khasbin marka midda hore liman shaaa minkum an yastaqiim qoladii mujbiraday rad u tahay ninkii doonaya horta mashiica addoonkiileeya loo sugay waxbuu doonan karaa wamaa tashaaunana yani nufaadii qadariyadii nufaada ahayd baa lagu afiyey la yidhi idinka ficilkiina ma samaysan kartaan inuu ilaah idinla doono mooye ficilkiina ma abuuran kartaan wamaa tashaauna ilaa in sha allah marka labadaba waxaa la yidhaahdaa addoonku mashii'a iraada uu leeyahay laakiin doonistiisu waa bacda mashii'at illahi subxaana wa tacaala qadarka alleh ayuu maaragtay iyou ku camal falayaaye ma ahan qof majbuura qof abuurtay abuuri kara maaragtay maxaa la yidhahdaa ficilkiisa abuuran karaay ma aha marka masaladaas masalatlqadar la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay oo xadiis sugan ah idaa dukira alqadaru fa amsiku markii qadarka laga sheekeeyo idinka ka gaabsado waxba hadda dhexgelin maadaama sir ilaahay uu yahay inaan dhexgelno dhex dabaalanno waa ku dhumaynaa intaa nusuusta ay noo sheegtay unbaan ku ekaanaynaa wey marka waxaan iska arinayna marka wii shiikhu uu noo baray aayadihii iyo yani aan arki doona iyo xaadiistii weyaan wuxuu marka leeyahay waqaala tacaala wakaana amru llahi qadaran maqduura allah wuxuu leeyahay subxaana wa wakaana amru llaahi alla amarkiisa baa wuxuu ahaaday qadaran mid la qadaray oo maqduuran haddana la qadaray yani shay taqdiir ku socdo wey waa wax qadaran oo habaysan oo la habeeyey wax iska furan oo fawdo ah ma aha qadarka ilaahi subxaana wa tacaala amarka ilahi waa maqduur weeyaan qadarka marka maraatib buu leeyahay maraatib afara ayuu leeyahay afarta martabo midda koobaad waa alcilmu haddii aad qadarka inaad inaad rumayso la doonayahay waa inaad cilmiga ilaahay sugtaa inuu shaygaasi maktuub yahay oo looxul maxfuudka ku qoran yahay waa inaad sugtaa waa midka midka labaad weeyaan midda saddexaad waxa weeye mashiicada ilaahay inaad sugto doonista rabbi inaad sugto midda afraadna martabat lkhalqi baa la yidhaahdaa abuurista rabbi subxaana wa tacala oo khalqigiisa abuuro inaan sugno afartaa martabo ayuu noo keeni doonaa weyaan wa maraatibu lqadari qadarka martabadaha iyo darajaadka uu leeyahay arbacun afar weeye afar darajo buu leeyahay aluulaa midka ugu horeeyo alcilmu wey yacni inuu qofka rumeeyo qadarka qofka rumaysan waa inuu cilmiga ilaahay rumaysan yahay fa numinu waxaan rumaynaynaa biana allaha alla tacaala sarreeye caliimun alla og inuu yahay bikulli shayin shay kasta kulligii cilmi u leeyahay calima allah wuu ogaaday maa kaana wixii horay u ahaa wixii horay u jiray wuu ogaa cilmiba u lahaa wamaa yakuunu wax ahaan doono oo hadda kadib dhici doono imaan doonana rabbi waa og yahay wa kayfa yakuunu sideeba u ahaanaya shaygaasna rabbi waa og yahay shayga hore u dhacay waxa dhici doono say u dhacayaan shay walba kulligii ayuu qaabkaasu ogyahay bicilmihi buu rabbi ku ogaaday cilmigiisii alazaliyi alqadiimi ee horeeyey alabadiyi ee weligiis jirayay cilmigiisii qadiimka ahaa ee abadiga ahaa ee weligii jirayay ayuuna ku ogaaday allah subxaanau wa tacaala falaa yatajadadu u cusboonaan maayo lahu allah cilmun cilmi oo kororsanayo bacda jahlin jaahilnimo dabadeed ma jiro wey ilaahay uma ahaanay allah cilmigiisu waa azali waa qadiim waana abadii weligiisu jirayaa weeyaan marka falaa yatajadadu lahu cilmun cilmi alla uma cusboonaanayo oo bacda jahli jaahilnimo dabadeed annaga hadda wax badanoo ka jaahilnahay mudayarka bacdi waxaa waaye cilmi baad baran waxbaa kuu kordhayo yani saasoo kale ma aha allah waa ka duwan yahay subxaana wa tacaala cilmigiis waa azali waa qadiim waana abadiyo weligiis waa jiraya wey walaa yalxaquhu alle haleeli maayo nisyaanun halmaamna bacda cilmin ogaansho dabadeed halmaam aw wax ow iloobana allah ma haleelaya mana ku dhacayo wy annaga waxaan naqaana baan iloobaynaa soo maha waxaan cilmi ulahayn baan iloobaynaa allahna subxaana wa tacaala waa munazahun can dalika waa ka nasahan yahay khalqigiisana waa khilaafsan yahay sidaa darteed yani bacda cilmin wax la yidhaahdo ogaansho dabadeed nisyaan ilaahay ma haleelayo halmaam marka cilmiga allah subxaanau watacaala waasacnimadiisa aayado aada u tiro badan buu uga hadlaa allah subxaana wa tacaala inaysa waxba koonkaan kaga qarsoonayn wuxuu leeyay ina allaha laa yakhfaa ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi اsama samaawaadkii ardada wax cilmigiisa shay walba cilmibuu ku koobay oo kaga maaragtay wax ka qarsoona ma jiro allah wuxuu leey yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun allah wuxuu leey yaclamu ma fi اsamaawaati wama fi اlard aayado aad u tiro badan ayaa qur'aankan cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala oo kaga warrama wa cindahu mafaatixu lhaybi laa yaclamuha ilaa hu wayaclamu ma fi lbari wاlbaxr wma tasqutu min waraqatin ila yaclamuha walaa xabatin fii dulumaati اlardi walaa radbin walaa yaabisin ila fii kitaabin mubiin wax ilaahay cilmigiisa ka qarsooni ma jiro koonkan oo idil allah cilmi buu u leeyahay marka masalada cilmiga qofka mu'minka ahi qadar ka rumaysan waa almartaba اluulaa inuu rumaysan yahay qadarka alle haddaad rumaysan tahay waa inaad cilmiga ilaahay inuu shaamil yahay aad rumayso qodobka koobaad weya athaaniyatu almartabatu athaaniya darajada labaad waxa weeye alkitaabatu martabatu lkitaaba la yihahda qoridii la qoro allah shay walba kulligii kitaab la yidhahdo lowxulmaxfuud ayuu rabbi ku qoray fanu'minu waa rumaynaynaa bianna allaha alle kataba inuu qoray fi lowxi lowxi almaxfuudi la ilaaliyey ayuu wuxuu inuu ku qoray baanu rumaynaynaa maa shay huwa isaguba kaainun ahaan doono oo ahaanayo ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha maalintii yacni ilaa qiyaamaha laga gaaraayey waxa ahaan doono idil in looxulmaxfuudkaasi lagu qoray waa inaan rumayno weeyaan waa inaan rumayna looxulmaxfuudka waxaa la yidhaahdaa waa loox oo makhluuqaho rabbi uu abuuray kayfiyadiisana cid garanaysaah ayan jirin inta uu la egyahay weyninkiisa iyo waasacnimadiisana cid garanaysa aysan jirin ilaa ilaahay allah mooye subxaana wa tacaala allah unbaa garanaya subxaana wa tacaala cid kaloo garanaysa mala waa looxaas wax walba kulligii maqaadiirta lagu qoray oo qalamka uu ku qoray weeyaan waxaan ognahay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan xadiidu cubaadat bni saamit wuxuu nabigeenu xadiis saxiixa wuxuu rasuulkeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam walu maa khalaqa allahu alqalamu wuxuu rabbigu abuuray wax ugu horeeyey qalamkabuu ilaahay abuuray qalimuu abuuray markaasuu qaala wuxuu yidhi allah baa odhanaya uktub buu yidhi qalimiihu qor laxol maxfuudka wax lagu qorayaa marka qor baa la qaala wamaa aktubu qalamkiibaa hadloo yidhi qalimkii wuxuu yidhi wamaa aktubu allah ayo maxaan qoraa markaasuu yidhi uktub waxaa qortaa maa yakuunu wamaa huwa kaa'inun ilaa an taquuma saaca yacni waxaad qortaa waxa ahaan doono ilaa qiyaami saaca laga gaaro oo dhanba halkaa ku qor baa la yidhi marka kitaabadaasi waxa weeye ilaahay subxaana wa tacala lowxal maxfuudkaasi ku qoray qaala tacaala allah wuxuu leeyahay alam taclam miyaadan ogayn ana ayuha almukhaataba qofkan lala hadlayo ana allaha alleh yaclamu inuu og yahay maa fi samaai waalardi samadaha iyo ardada dhexdooda waxa ku sugan ina dalika arrinkaas fii kitaabin kitaab dhexdiibuu ku ahaaday cilmigaas kitaabbuu ku sugan yahay kitaabkaas marka waa allooxulmaxfuud ina dalika arintaa in shay walba kulligii allah cilmi uu ku ogaado kitaabna dhexdiisa uu ku sugnaadaaye yasiirun mid fudud weeye oo sahlan cala allahi allah ku saalan yahay subxana wa tacala waxba ilahay kuma aha wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala famaa baalu lquruuni اluula qaala cilmuha cinda rabbi fii kitaabin laa yadillu rabbi walaa yansaa xiwaarkii nabiyulaahi muusa iyo fircawn dhex maray doodii dhex martay ayuu rabbi subxaana wa tacaala fii suurati taaha ayuu nooga warramayey fircawn markii yacni eh, xujadii lagu oogay ayuu markaa wuxuu rabaa inuu hadalkii bedelo oo marin habaabiyabuu rabaa markaasuu qaala fircawn wuxuu yidhi famaa baalu quruuni luula nabilaahi muuse weydiinaya mar haddaad adigu leedahay alla keliya ha la caabudo ummadihii horeeyey xaalkoodii oon alla caabudi jirin muxuu yahay xaalkoodii bal iiga waran oo saa ku tegey hadalkaasuu leeyahy famaa baalu yani famaa xaalu lquruuni luula adoo yiroo kale wey dadkii horeeyey xaalkoodii muxuu yahay qaala markaa nabilaahi muuse u jawaaboo yidhi cilmuhaa dadka quruuntii ummadihii horeeyey ogaanshahoodu cinda rabbi rabbigayga agtii buu ahaaday fii kitaabin kitaab dhexdiibuu ku sugan yahay kitaabkaas waa lowxul maxfuudka weeyaan lowxul maxfuudkaa shay walba kulligii oo ku dhex sugan yahay buu yidhi laa yadilu kitaabkaasoo laa yadilu aanan dhumaynin yacni rabbii can rabbii rabbigayga aanan ka dhumaynin walaa yansaa ay walaa yansaahu allana uusan halmaamaynin marka laa yadilu rabbii walaa yansaa laba icraabood mufasiriintu ku fasiraan in kitaabka laga sifeeyo sida hadda macnaha aan marnay sifo in laga dhigo kitaabkaasoo laa yadilu rabbii yani laa yadilu can rabbii wey rabbigayga aanan ka dhumayn oo meel maxfuudoo la ilaaliyey weeyaan walaa yansaa ownan rabbina halmaamaynin walaa yansaahu in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo macnaha labaad hadalkan fii kitaabin uu ku egyahay laakiin laa yadiluda waa hadal mustanafahoo bilaabanaya wey marka macnaheedu waxa weeye laa yadilu laa yadilu rabbii rabbigayga ma halaagsamo sida makhluuqa u halaagsamaan rabbi uma halaagsamo walaa yansaa allana ma halmaamo oo shay ma halmaamo laa yansa can shayin waxna ma halmaamo rabbi subxaana wa tacaala weya marka dalaalka macani badan uu leeyahay dalaalka bimacna alhalaag baa ka mid ah qaaluu aidaa dalalnaa fi lardi ainaa lafii khalqin jadiidin haddaan halaagsano oon arbada ku milanno ku baaba'no mid nolol cusub miyaa nala noolaynaya saasay ohan jireen marka dalaalkaani bimacnaa alihlaak waa lagu fasiraa weya marka laa yadilu rabbii rabbigaygu ma halaagsamo walaa yansaa mana halmaamo wax ma iloobo subxaana wa tacaala weya maxal shaahidkayga marka waxa weeye qaala cilmuha cinda rabbii fii kitaabin kitaab baa shay walba kulliga ku sugaya oo looxul maxfuudka loo jeedo wa tacaala allah wuxuu yidhi wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin fii suurati yaasiin wa axsaynaa waan koobnay kulla shayin shay kasta kulligii axsaynaahu waanu koobnay yacni kulladaan ficil meesha ku qadaran ayaan ku nasbinayna oo ficilkaa dambe oo fasiraayo baabka naxwada baabulishtiqaal ay dhahaan ood garanaysaa kula hayin axsayna kula shayin shay kasta kulligii waanu koobnay axsaynaahu waanu koobnay fii imaamin kitaab oo mubiinin cad ayaanu ku koobnay wey kitaab oo kitaabnimadiisu ay cad tahay oo shaki ku jirin ayaanu ku koobnay oo looxul maxfuudka loo jeedo maxaa yeelay xadiidka cabdulaahi bni cumar yani ma cabdulaahi bni camar ibni caas oo warinayo imaamu muslimna fii saxiixi uu ku soo saaray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kataba allaahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati wاlarda bihamsiina alfi sana yani allah wuxuu qoray khalaa'iqda qadarkooda oo dhan ayuu kitaab ku qoray inta uusan samaawaadkii ardada abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu rabbi ku qoray bui rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas waa xadiid saxiixa weeyaan kitaabadan marka musanifka ka warramaya taqdiirtan oo kitaabka qadarkiisa qoraalka ah waxaa soo gelaya dhowr arimood wixii soo hoosgelaya buu noo tilmaamay yadkhulu fii dalika kitaabadan waxaa soo dhexgelaya qoraalkan lowxulmaxfuudka waxaan qadarka lagu qoraahi waxaa soo gelaya kan koobaad waxaa weeye altaqdiiru alazaliyu qadarkii asaliga ahaayee horeeyey ayaa soo gelaya qabla khalqi samaawaati waalardi samadaha iyo ardada intaan la abuurin ka hor ayaa qadarkeedaa soo gelaya weeyaan marka intaan samaawaadka iyo ardada la abuurin sida hadda xadiidkii aan ka hadlaynoo kale ayuu rabbi maaragtay qadar asali ahoo horeeyey ayuu qadaray oo hore u qadaray weeyaan waana midda allah uu leeyahay fii suurati alxadiid maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha yacni intaana samaawaadkii ardada intaanan abuurin ka hor dhulka intaanan abuurin ka hor musiibo dhacdaa oo ardada dhexdeeda ku dhacda ma jiro naftiinna wax ku dhacaa ma jiro ilaa fii kitaabinu ku sugan yahay kitaabkaasna goormo u ahaa min qabli an nabra'aha naftaan intaanan abuurin ama ardada intaanan abuurin intaba waa loo celin karaa wey qaala tacaala allah wuxuu yidhi qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana qul waxaa tira nabiylaahi muxamadow lan yusiibanaa annaga nagu dhici maayo oo na asiibi maayo ilaa maa kataba allaahu wixii alla uu qoray mooye lanaa annaga uu noo qoray wixii naloo qoray unbaa nagu dhacayo weyaan marka khayr iyo sharba wixii kugu dhaco qadar ilaahay inay yihiin inaad ogaato baa la rabaa ka labaad waxa weeye yacni oo soo gelayo qadarka kitaabada soo gelayahay wa kitaabatu lmayhaaqi yowma alastu birabbikum wa kitaabatu wa kitaabatu lmiihaaqi cahdigii iyo ballantii qorideedii la qoray goormaa la qoray yowma alastu birabbikum maalintuu rabbi yidhi alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiinni macbuudkiinni miyaanan ahayn maalintii uu yidhi miaaqa iyo cahdigaasna wuxuu soo gelayaa kitaabadiibuu soo hoosgelaya ee qoraalkii wey qaala tacaala allah wuxuu yidhi waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidnaa an taquluu yowma alqiyaama inaa kuna can hada haafiliin aayaddaasoo fii suurati alacraaf ku jirto ayuu rabbi leeyahay waid wadkur xus oo ka sheekee nebi maxamedo id waqti ka sheekee akhada rabbuka rabbigaaga uu qaaday min bani aadama bani aadamkii uu ka qaaday bani aadamkii aadam inamadiisa uu ka qaaday min duhuurihim dhabaryadoodii uu ka qaaday waa ka bedelanayna dhabarkoodii uu ka qaado cahdi uu ka qaaday duriyatahum duriyadooda u ka soo saaray oo yani maaragtay duriyadoodii ou kasoo ka qaaday weya wa ashhadahum ou markhaati geliyey calaa anfusihim naftooda oo markhaati geliyey markuu duriyadooda dhabarkoodii ka soo saaray dhabarkoodii markuu ka soo saaray ayuu wa ashhadahum calaa anfusihim naftoodiibuu markhaati geliyey markaasuu qaa'ilan isagoo odhanayo alastu birabbikum miyaana rabbigiina ahayn khaaliqii idin abuuray miyaana aniga ahayn qaaluu markaas waxay yidhahdeen bala inaadan ahayn iska dhaafe macbuudkeenni khaaliqeenni baa tahay shahidnaa waanu qirnay saasay yidhahdeen aayaddaa marka cahdiga miihaaqa aayaddu iyo cahdiga miihaaqa culammada labay ka kala dhigaan aayaddan xadiid waxaa jiro oo nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo imaamu axmed iyo xaakim ay warinayaan saxaabo bad yani culamo badan oo muxadisiintana ay tasxiixinayaan xadiidkaasi waxa weeyaan wuxuu leeyahay ina allaha akhada almiihaaqa min dahri aadama calayhi الsalaam binacmaana faأkhraja min sulbihi kula duriyatin dara'aha fanaharaha bayna yadayhi uma kallamahum qibala yani saasuu leeyahy wuxuu yidhi allah cahdi iyo ballan buu qaaday wuxuuna ka qaaday yacni aadam dhabarkiisii ayuu ballan ka qaaday nebiyullaahi aadam dhabarkiisii oo duriyadiisa lagu soo uruuriyey ayuu ka qaaday binacmaana meesha nacmaan la yidhaahdo oo carafa loo jeedaa carafa isagoo joogo ayaa ballantan lagaga qaaday fa akhraja min sulbihi dhabarkiisa ayuu wuxuu ka soo saaray rabbi kulla duriyatin dara'aha ilmo kasta kulligii ou rabbi abuuray oo dhan ayaa maaragtay qalbig iyo dhabarkiisa laga soo saaray markaasuu fa bayna yadayhi aadam hortiisaa lagu daadiyey owlaadi wixii dhalan lahaayoo dhan markaasuu rabbi la hadlay uma kallamahum qibala ayagoo ka soo horjeedo ayuu rabbi la warramay subxaana wa tacaala oo muxuu yidhi alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa yacni ilaa aayadaha ka dambeeyo idin ayaa arrintaas lagu yidhi bayli calaa kulli xaalin aayadda markii la yidhaahdo iyo xadiidka laba qadiyadood bay ka wada hadlaya laba qadiyadood bay ka kala hadlaya aayaddu waxay ka hadlaysaa aayadda fi suurat alacraaf ku jirto alastu birabbikumta ah waxay ka warramaysaa fitrada ilaahay bani aadamka uu ku abuuray lanna hadda aadam lama sheegin markuu rabbi subxaana wa tacaala ka warramayo yidhi waid akhada rabbuka min bani aadama baa la yidhi ee min aadama lama dhihin aayaddii aadamaa laga qaada lama odhanin laakiin bani aadamkiibaa laga qaada caruurtiisii ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala markaasaa la yidhi min duhuurihim weliba haddana dhabaradoodaa laga qaaday ee min dahrihi lama dhihin aadam hadduu keligii ahaan lahaa damiirka oo la ifraadin lahaa min dahrihi baa la dhihi lahaa lama odhanin min duriyatihimaa la yidhi haddana caruurtoodiibaa haddana lagalaga soo saaray ee lama dhihin min duriyatihi lama dhihin oo aadam looma celinin aadam looma celinin weeyaan marka macnaha waxa weeye aayaddu waxay ka hadlaysaa ballan inuu ummadaha ilaahay ka qaaday oo ballantaasna loo jeedo fidradii ilahay uu ku abuuray fidrada islaamka maxaa yeele qofka waxaa lagu abuuraa yani fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha waxaa weeye yani kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof kasta oo dhashaahi waxaa lagu dhalaa fitradii islaamka lagu dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaani labadiisa aabba aabba iyo hooyo ayaa ama yuhuud ka dhiga ama nasraani ama mushrik ama waani ayaa ka dhiga weyaan laakiin firadaasa lagu dhalaa qof walbaba marka aayaddu waxay ka hadlaysa waa firada ayay ka hadlaysaa laakiin xadiikaasna is ahaantiisa u jiraa waana sugan yahay inkastoo ibnu kaiir raxmatullaahi calayhi oo xadiidkaasi markuu ka waramayo uu leeyahay marfuuc ma aha oo nabiga looma kor yeele eh waa mawquufun cala bni cabbaasin waa cabdulaahi bni cumar cabdulaahi bni cumar iyo maaratay cabdulahi bni cabaas ayuu mawquufku yahay xadiidku marka tafsiir uma aha aayadan waa kale labawa marka miihaaqa rabbi uu qaaday wa kii fidrada wey kan fidrada oo ilaahay bani aadamka ku abuurayna keligeed laguma kaaftoomo maxaa yeelay iyada keligeed haddii laguu daayo xujo insaanka xuj xujadii kuma caddaanin sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa waxaa laabudda noqotay in rusulna lasoo diro kutubna loo soo dejiyo oo xaqa loo cadeeyo qofka ee fidradiisa keliya looma wakiisho weyaan marka tanna kitaabaday soo gelaysaa buu leeyahy kan saddexaad wataqdiiru alcumriyu qadaridii cumriga ahayd oo qofka cumrigiisii ah cinda takhliiqi nu cinda takhliiqi nudfa yacni manidii abuuristeedii agteeda fi raximi raximkii ninkii ilmogaleenkii lagu abuuro markii lagu abuurayo agteeda cumrigiisii oo qofka la qadaray fa yursilu ilaahay wuu diraa almalaka malag buu u diraa markii raximkii ilmaha uu galo minkii ilmaha lagu abuurayo oo mudqadii ay kaamil noqoto ayaa maarata malag loo diraa markaasaa fa yanfuqu malagii wuu afuufaa fi lmudqati cadkii hilibka ahaa ayuu aruuxa ruuxdiiba ku abuuraaho noloshii oo ku noolaan lahaa baa lagu abuuraa wayumaru markaasaa malagii waxaa la amraa biarbaci kalimaatin afar kelimad ayaa la amraa afar arimood inuu qoro tugtabu waa la qori risquhu wuxuu cuni lahaa maalinkaas caloosha uu ku jira ilaa maalinkuu adduunka ka tegaya wuxuu cuni lahaa waa qoran yihiin waa la qori wa ajaluhu cumrigiisana waa la qoraya intuu nool yahay muddada ku noolaanina waa la qoraya wa camaluhu camalkiisa qabanayo khayr iyo sharba waa la qori wey wa shaqiyun inuu yahay mid ahlu naara aw saciidun ama mid ahlu janno ahoo liibaanay ayana waa la qoray afarta arimood baa la qoraya wey marka wuxuu ishaarayaa ataqdiiru alcumri xadiidkii bukhaari iyo muslim oo xadiid ibnu mascuud ayuu tilmaamayaa weeyaan oo nabigeenna wayu'maru biarbaci kalimaatin bikatbi risqihi wa camalihi wa aw saciidin arintaas ayuu ishaarayaa weeyaan marka kaas taqdiir cumri baa la yidhaahdaa waa cumrigiisii baa la qadaraa inta uu noolaanayo wax maaragtay uu cunayo oo maaragtay eh, camalka uu qabanayo waxaasoo dhan baa la yidhaahdaa aayaddaas yacni wuxuu taa marka intaas uga baxay xadiidkaas ibnu mascuud ayuu sheikhu ishaarayaa wey tan waxay soo hosgelaysaa marka taqdiirta cumriga ahi waxay soo hosgelaysaa yacni kitaabadii bay soo hosgelaysaa qoraalkii oo in la qoray isagoo calooha hooyadii ku jiraay ayay tilmaamaysa xadiidka uu tilmaamaya kan afraad waxa weeye wataqdiiru alxawliyu qadaritaankii sanawiga ahaa sanadka ahaa oo fii leylati alqadri habeenka leylatulqadarka la yihahda dhexdiisa ahaaday qaala tacaala allah wuxuu leeyahay leylatulqadarka isagoo ka warramayo fiiha yufraqu kullu mrin xakiimin fiihaa habeenkaa dhexdiisa ayaa yufraqu ay yuxkamu wayufasalu baa la xukmiyaayoo la kala saaraa kullu amrin amar kasta kulligii amarka oo xakiimin mid wanaagsan maarata amar sugan ahoo xikmo leh oo wanaagsan ayaa habeenkaa maarata la qadaraa weeyaan habeenkaas laylatulqadraa la yidhaahdaa laylatulqadarkana wuxuu ku jiraa ramadaankuu ku jiraa weliba cashrul ayuu ku jiraa sida ay nusuusta ku badan tahay weeyaan awtaarta ayayna uga jirtaa tirada isdheer ayayna ramadaanka uga jirtaa weeyaan laakiin yani soomaalida waxay yaqaan leyla اxukm habeen la leyla اxukmi la yihaahdo leyla اxukmka waa leyla اqadri wey leyla اqadriga laftiisa wey soomaalida laakiin waxay u yaqaanaan leyla اxukmka shacbaan han iyo tobankiisa leyla اxukm yihahdeen marka wax nusuusaho tilmaamayo ma ay jirto weeyaan cabdulahi bn cabaas aayaddaa markuu fasirayo fii suurati ku jirtaah qaala bnu cabaasin cabdulahi bn cabaas wuxuu yihi yuktabu waa la qori min umi اkitaabi lowxulmaxfuudkii oo kutubta asalkoodii ah ayaa waxaa laga soo qoraa fii leylati lqadri habeenkaas leylatulqadarka ah maa shay baa la qoraya yakuunu ahaanaya fi sanati sanadkaas wixii ahaanaya yacnii habeenka leylatulqadriga ilaa habeenkiisa kale laga gaaro wixii dhici lahaa ayaa yani maaragtay sanadaas yaa lowxulmaxfuudka laga soo qoraya wey maxay yihiin kuwaxa dhacayo min mowtin dhimasho wa xayaatin nolol ciddii la abuurayay sanadkaas iyo ciddii dhimanayso wa risqin risqii qofka u cuni lahaa wa roobka da-ayaahi xata alxujaaju buu yidhi xata alxujaaju xataa qofka xajinayo oo ilaahay xaj u qadaray sanadka inuu xajinayo sanadkaasaa la qora yuqaalu waxaa la oranayaa buu yidhi yaxuju fulaanun fulaan ninka la yidhahdo hebel ayaa xajinayo wayaxuju fulaanun hebelna uu xajinaya ayaa la oranaya wey marka kaasna waxa weeye waa taqdiir xawli baa la yidhahdaa kii hore taqdiir cumri buu ahaa kana taqdiir xawli oo sanawi sanad ah xawlku waa kii sanadka ahaa weeyaan kii sanawiga ahaa weeyaan kan shanaad oo ugu dambeeyahay wuxuu leeyahay wataqdiiru lyowmiyu qadaritaankii oo yowmiga ahaa baa kitaabada soo hoosgelayo yani wayadkhuludii hore ku cadfan yaha weeye qaala tacaala allah wuxuu yidhi kula yowmin huwa fii shanin yas'aluhu man fi samaawaati waalard kula yowmin huwa fii shani fi suurati raxmaan allah waxaa weydiista samaawaadkii ardada wax makhluuqaadka dhexdiisa ku jira o dhan baa wax weydiisto markaasuu yihi kulla yowmin maalin kasta kulligii ama waqti kasta kulligii huwa fii shanin huwa allah fii shanin buu ku sugan yahay bimacnaheedu waxa weeye fii mrin yudhiruhu calaa wafqi maa qadarahu fi lsli yacni allah wuxuu ku sugan yahay waqti kasta kulligii muujin ou muujiyo shani hore u qadaray wixii hore u qadaray yaa waqti kastaba waxbaa la muujinaya macnaha kula yowmin huwa fii shanin macnahaasaa loo jeedaa weeyaan haddii qof la noolaynayo haddii qof la dilayo haddii maarata qof la cisaynayo haddii qof la liidayo haddii qof qani laga dhigaayo haddii qof maaratay faqiir laga dhigayo haddii maaragtay yani maaa wax kastoo kulligii qadara oo dhanba yani sidaasuu leeya kula yowmin huwa fii shani maalin walbaba sidaasa taqdiir yowmi baa la yidhahdaa buuri marka kitaabadii waxaa soo hoosgalay taqdiirtii asaliga ahayd waa ka mid kitaabadii miiaaqi iyo cahdigii waa ka mid taqdiirtii cumriga ahayd waa ka mid taqdiirtii xawliga ahayd sanaiga waa ka mid taqdiirkii yowmiga ahay maalinkiina intaba kitaabaday soo hoosgalayaan buuri halkan meeshaa marka wuxuu noogu dhigi sida ay u kala sarsareeyaanoo midba midka kale ugu laabanayo ayuu shiiku noo sheegi fataqdiiru lyowmiyi waa kii ugu dambeeyey taqdiirka yowmiga ahee maalin walba wixii rabbi uu daahirinayay ah waxa weeye waa tafsiilun kala dhigdhigid iyo caddayn weeye min ataqdiiri alxawliyi kii sanawiga ahaa taqdiirkii sanadka ahaa oo la tafsiiliyo la bayaaniyo un weeyaanka yowmigaa buuyi wlxawliyu wtaqdiiru alxawliyu taqdiirkii xawliga ahaana kii sanawiga ah sanadka ahaana tafsiilun bayaan iyo caddayn weeye wuxuu caddayn u yahay min ataqdiir اcumriyi taqdiirtii cumrigii oo ka horeeyey ayuu asna tafsiil u noqonaya oo cumrigii qofka markii calooshooyada u ka soo baxay wixii loo qorayey ah ayuu kan sanagoo tafsiil u yahay buu leeyay goorma cinda takhliiqi nudfa markii manidii la abuurayey ayuu u yahay buu yii waa kii labaad wey wlcumriyu wtaqdiiru lcumriyu midkan cumriga ahna qadaritaan oo cumriga ahna oo cumrigiisa qofka ah waa tafsiilu cadayn iyo bayaanin weeye min ataqdiir اcumriyi alwali ywm اmiiaaqi taqdiirkii cumriga haye horeeyey oo maalintii miiaaqi iyo cahdigii ah ayuu u yahay buu leey tafsiir u noqonaya wa huwa midkan oo miiaaqa ah taqdiir اcumri اwal oo ywm miiaaqa ahna tafsiilun cadayn weeye isagan iyo bayaan weeye min ataqdiiri alzaliyi kii horeeye koowaad taqdiirta asaliga ah ayuu tafsiir u noqonaya aladii kii khatahu ou qoray alqalamu qalamka uu qoray fi limaami lmubiini yani ou ku qoray kitaabkii iyo cilmigii alle uu dhexdiisa ku qoray walimaam lmubiinu alimaam lmubiin waxaa loo jeeda huwa isagu min cilmi illaahi alle cilmigiisii baa loo jeeda caza wajal ayaa loo jeeda oo kitaabka loxulmaxfuudka uu ku ilaaliyo wey wakadalika sidaas oo kale ayuu ahaaday muntaha almaqaadiiri maqaadiirta dhammaadkeeda fii aakhiriyatihaa keeda ugu dambeeyaa ilaa cilmi illaahi casa wajal ilaa cilmigiisu ku dhammaanaya yacni kii yowmiga aha ka bilow kii xawligaa kusii xiji saniga aha kii cumrigaa ku xiji kii miiaaqii ku xiji markaa ka bacdi cilmigii asaliga ahaayee allah ayuu mid walbaba ku dhammaanayaa buu leeyahy saasuu ujeedaa faintahat alawaa'ilu kuwii horreeyey oo maqaadiirtiibaa loo alawaail w almaqaadiiru alawaa'il wey maqaadiirtii horraysay baa waxay ku dhammaatay ilaa awaliyatihi alla horrayntiisi oo horreeyey ayay maqaadiirta ku dhammaatay allah awal ahaa oo meeluu ka soo bilowday aan jirin wey wantahat alawaakiru wantahat almaqaadiiru alawaakhiru maqaadiirtii dambaysayna waxay ku dhammaatay ilaa aakhiriyatihi allah aakhirnimadiisii jiritaankiisa weligii uu jirayo ayay ayana ku dhammaatay wey marka macnaheedu waxaa weeye allah huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbainu buu ilaahay leeyahay marka maqaadiirtii horaysay awaliyadiisii isagaa asali ahaan u abuuray qadar kastana kulligii ilaahay buu ku dhammaanaya subxaana wa tacaala wuxuuna aayaddan kuusoo qaatay fii suurati najmi ku jirtoo yidhi waana ilaa rabbika almuntaha wa ana ilaa rabbika rabbigaaga ayuu ahaaday almuntaha dhammaanshaha allah loo dhammaanay khalqigoo dhan ilaahay bay u ahaanayaan weeyaan hadda waxaan ka soo baxnay labo laba martabaan ka soo baxnay cilmigii iyo kitaabadii baan ka soo baxnay martabadii saddexaad buu inta noogu sheegi way iska fududaa waa akrinayna amartabatu aaalia martabada darajada saddexaad waxa weeye almashiiatu doonista alla weeyaan fa waxaan rumaynaynaa biana allaha alla tacaala sarreeye qad shaaa inuu doonay kula maa fi samaawaati waalardi samadaha iyo ardada dhexdooda wuxuu ku sugnaaday oo idil inuu rabbi doonay hadduuna rabbi dooni lahayn maba ahaadeenba weyaan laa yakuunu ma ahaanayo shayun shay ma noqdo shayba shay ma noqonayo ah, ma ahaanayo ilaa bimashiiatihi alla doonistiisuunbuu ku ahaanaya maa shaaa wuxuu rabbi doonabaa kaana ahaan wamaa lam yashaa wuxuusan rabbi doonin lam yakun ma ahaadaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun inamaa amruhu alla amarkiisu waxa weeye un idaa araada hadduu doono shay-an wax hadduu doono an yaquula inuu yidhaahdo lahu shaygii kun ahaw kolka u fa uu ahaado wax ilaahay hor istaagi kara ma jiro wuxuusan doonina kolka kama dhacan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walow shaa allahu maqtataluu walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa maqtataluu ma aynan dagaalameen laakiin inay dagaalamaan ilaahay baa doonay subxaana wa tacaala weeyaan walow shaa allahu alla hadduu doono lajamacahum cala alhudaa lajamacahum wuxuu ku kulmin lahaa cala alhudaa hanuunkuu ku kulmin lahaa oo muminiin muhtadiinuu ka wada dhigi lahaa laakiin ilaahay baana doonin oo muhtadiin iyo daaliin in dadku u qaybsamaan ayuu rabbi doonay wey wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka hadduu rabbi dooni lahaa inuu ummadda mid ka dhigaahay lajacala annaasa dadku wuxuu ka dhigi lahaa ummatan waaxida hal ummado khayrka keliya isku waafaqda buu ka dhigi lahaa laakiin ilaahay baana doonin qaala tacaala allah wuxuu yidhi walow shinaa haddaanu doonno la aataynaa waanu siin lahayn kula nafsin naf kasta kulligeed hudaaha hanuunkeedaan siin lahayn haddaan anigu dooni lahayn qof naf walba waan hanuunin lahayn hanuunkeedaan siin lahayn weyaan walaakin xaqa alqowlu minii walaakiinse xaqa waxaa dhaboobay alqowlu hadalkiibaa minii aniga xaggayga ka dhaboobay yacni oo ahaa laamla ana jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin in ilaahay naarta uu ka buuxiyo ummad badan oo jinni insi ka mida inuu cadaabo qowlkaas ayaa alla xaggiisa ka xaq noqday oo ka dhaboobay weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu alla ma aha liyucjizahu mid uu cajzi geliyo allah min shayin ay shayun waxna ilaahay ma cajzigelin kara weeya wax ilaahay gelin kara oo tabar u waayey oo awoodi waaya ma jiro fi samaawaati samadaha dhexdooda walaa fi lardi dhulka dhexdiisa weeya marka allah waa allah koonkaano dhan iska leh wax ka baxsan karana uusan jirin wey marka mashiadiisa wuxuu rabbi doono unbaa koonkan ka socon wuxuusan rabbi doonina kama socdaan alraabicatu almartabat araabica martabada afraad waa martabat lkhalqi abuuristii darajadeedii weeyaan fahuwa allah fahuwa allah tacaala sarreeye khaaliqu kulli caamilin wa camalihi khaaliqu kulli caamilin mid kasta oo camal falo iyo wa camalihi shaqada uu qabanayaba kan abuuray weeye allah subxaana wa tacaala adiga iyo camalkaagaba ilaahay baa abuuray wa kulli mutaxarikin wa khaaliqu kulli mutaxarikin mid kastoo dhaqdhaqaaqo iyo wa xarakatii dhaqdhaqaaqiisaba allah abuuray waa allah weeyaan wa kulli saakinin wa khaaliqu kulli saakinin mid kasta oon dhaqdhaqaaqin oo saakinaho xasiloon iyo wa xasilkiisaas dhaqdhaqaaq la-aantiisaasin allah khaaliqeedii oho abuuray weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun wallaahu allah khalaqakum isagaa idin abuuray wamaa tacmaluuna waladii tacmaluunahu waxa aad samaynaysaan ama wamaa tacmaluuna camalkiinana wa camalakumna ilaahayba abuuray weeyaan camalkiinana alla abuuray marka in la yidhaahda camalka ilaahay shaqo kuma leh acmaasha bani aadamka iyo shaqo kuma lehe qofka bani aadamkaa abuurta waa takdiib qur-aanka la beeniye weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi allahu khaaliqu kuli shayin allah waa allaha shay kasta kulligii abuuray wa allana wakiilun allah loo talo saarto w calaa kuli shayin shay kasta kulligii isagaa wakiil u xaafidu oo ilaalinaya wey wanuminu waa rumaynaynaa maca daalika martabadaas yacni markaan ka soo hadalno oo maraatibta markaan soo sheegno ana lilcibaadi addoommadu inay leeyihiin qudratan awood inay leeyihiin baan rumaynaynaa calaa acmaalihim acmaashooda waxay qabanayaan inay awood u leeyihiin oo rabbi khiyaar uu siiyey markay waddadii loo cadeeyo la yidhi kanwaa dariiqii xaqa ahaa oo mustaqiimka ahaaye jannada ilaahay radihiisa ku gaarsiinayey kanna waa kii ilaahay uu ka caroonayey cadaabkiisa ku gaarsiinayey kan raac kana ka har markii la yidhi khiyaar baa la siiyey qofka bani aadamka adiga ka rabta ku doora marka waa taas weeyaan marka camalkiisa xorbu qudra uleeyahay awoodbu uleeyahay weya walahum waxay leeyihiin addoommadii mashiiatun doonisna way leeyihiin wa iraadatun doonisna way leeyihin almashia wliraada waa isku mid un weyaan doonis bay leeyihiin wallahu tacaala alla sarreeye huwa asaga khaaliquhum ayaga insaanka addoommada midka abuuraba allah wa khaaliqu mashiiatihim doonistoodana alla abuurayo ma dooni karaan haddaanan alla doonin wa qudratihim awoodoodana alla abuuray wa aqwaalihim hadalladoodana alla abuuray wa acmaalihim shaqooyinka ay qabanayaanna alla abuuray weyaan wlaqwaalu hadaladii iyo walafcaalu ficiladii iyo waay falkii ay bani aadamku samay makhluuqu samaynayeen ashaadiratu kasoo fulaysa kasoo baxaysay minhum addoommada kasoo baxayso tudaafu ilayhim ayagaa loo idaafeeya yacni markaa camal samayso allah sameeyey lama odhanayo hebelaa sameeyaa laleeyahay addoonkaa loo idaafeynaya markaa salaad tukato hebelaa tukaday baa laleeyahay markaa soonto hebel wuu sooma baa la odhanay markaa xumaan samayso hebelaa sameeyey baa la odhanay xaqiiqatan ayaana loo leeyahay isagaa waxeeye ilaahay hoo abuuro laakiin adigaa lagu nisbaynaya camalkaasi wa calayhaa ayadaa dusheedana acmaashaas aad samaysay yaa yuhaabuuna dadka laga abaalmarini hadduu khayr sameeyo khayrka waa laga abaalmarina sababta adaa samaystay aw amase yucaaqabuuna xumaan markay sameeyaanna iyadaa loogu ciqaabaa xumaan markaa samayso camalkaada xumaabaa lagu ciqaabaya laakiin haddii qofku waa majbuur haddii la yidhaahdo wuxuu ku radinayaa qoladii mujbirada ahay hadda qofkan marba haddaa tira waa majbuuro waa khasbay o khiyaar ma laha in la cadaabaa dulmi bayba noqonaysaaba qof majbuuro la khasbay ilaahayba marka qofka mukraha wax walbaaba loo daa hadii lagu khasba adiga oo laguu khasba shay waa laguu daaya ilahay waa kuu cafiyey subxaana wa tacaala wey wa hum addoommadii laa yaqdiruuna ma awoodi karaan ilaa calaa maa aqdarahum allahu allah wixii ou karsiiyo tacaala sareeye calayhi shaygaba wuxuu rabbi karsiiye unbay karaane wax kale ma awoodi karaan walaa yashaauuna mana doonaan ilaa an yashaa allah soo qudray leeyihiin soo ma aanan oran qudradooda rabbi baa abuuray doonis bay leeyihiin haddana allah baa karsiiyey mana samayn karaan hadduusan rabbi karsiinin mana dooni karaan hadduusan rabbi la doonin ilaa an yashaa allah ilahay inuu doono mooye qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina haadihi midani tadkiratun waana wey yani suuraddiiya laga hadlaya faman shaaa qofkii doono ittakhada wuu samaysan oo wuu yeelanaya ilaa rabbihi rabbigiisa sabiilan waddo oo ku badbaado ayuu rabbigiisa u yeelana cadaabka uga badbaado wamaa tashaauuna ma doonaysaan ma doona ma samaysan kartaan ilaa an yashaa allah ilah inuu doono mooye aayadda hore faman shaaa ittakhada ilaa rabbihi sabiila maxay ku tusaysaa inuu qofku mashiica leeyahay wamaa tashaauna ilaa an yashaa allahuna mashiicadaada inay ilaahay tiisa ku xiranto tan allah ay ka horayso ayaa lagu tusaya wy in allaha alle kaana caliiman allihii cilmila wey xakiiman haddana xikmada wa qaala allah wuxuu yidhi wa watacaala in huwa ma aha yacni qur'aankii ilaa dikrun waana mooye lilcaalamiina dadka la waaniyo jinni insi la waaniyo liman qof la waaniyo shaaa doonayo minkum idinka idinka mid a an yastaqiima inuu tooso oo hagaago marka mashiiadii qofka hadduu inaad adiga toosi karto oo khiyaarkaada ku dooran kartahay waa laguu sheegay waa laguu sugay weyaan wamaa tashaauuna mana doonan kartaan ilaa an yashaa allah ilahay inuu doono mooye waa ina mashiicada allana kasii hormarta wey allihii rabbulcaalamiin jinni iyo insi rabbigooda ama khaaliq oo dhan wixii isaga ka soo haroo dhan khaaliqoodii ahaa weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye laa yukallifu allahu alla kuma mashaqeeyo kuma kalifo nafsan naf ilaa wuscaha karaankeeda iyo awoodeeda mooye awooddaada wax ka baxsan laguma saarin waxa lagu amray waa waxaad awood u leedahood ka bixi kartood la imaan karto markaasuu rabbi yidhi lahaa naftii waxay leedahay maa kasabad waxay kasbatay khayr iyo shar wixii khayro ay kasbato lahaa maa kasabad waa khayrkii wey salaadaadii soonkaadii towxiidkaadii sunnadaadii adaa iska leh oo ilaahay kaa awaabin wa calayha dusheeda naftii waxaa ahaaday maktasabad waxay kasbatay xumaantii ay kasbatana ayada dusheeda taa loo ciqaabaya weya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi tilka taas aljannatu jannadii wey allatii jannadii uuridtumuuha laydin dhexashiiyey haddaad ahlu jannihii tihiin jannadii allah laydin dhexashiiyo laydin siiyey maxaa laydinku dhexashiiyey bimaa kuntum ahaanshihiinnii tacmaluuna ama bimaa bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo wixii idinka aad samayn jirteen oo camalkii khayrka ahaa baa jannadii ku gasheen weeyaan yacni ay bisababi alcamali wey taasaa loo jeeda camalkaa samaysataad ku helaysaa wa tacaala allah wuxuu yidhi qoladii kale markuu ka hadlay ahlu waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhadhamiya bimaa bisababi maa shay sababtii ku dhadhamiya kuntum aad haydeen tacmaluuna kuwa sameeyo jannadii muxuu ku galay camalkiisii cadaabkani muxuu ku galay camalkiisiibuu ku galay adi waxay alla timid weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi faman yacmal miqaala daratin khayran yara waman yacmal miqaala daratin sharan yara faman yacmal qofkii camal falo oo sameeyo miqaala daratin shaykan ugu yar qadarkii oo yani khayran wanaag ah yarowba khayrka uu arkaya weya shaykan darra waxaa la yidhahdaa asqaru shay waxa aan sii qaybsani karinaa la yidhahda waman yacmal qofkii sameeyo oo la yimaado midqaala daratin shaykan ugu yar qadarkii oo sharan shar ahna yarahu u arkaya yacni yarahuda waxaa loo jeedaa jazihiisuu helaya haddou khayr ahaana waa laga abaalmarin haddou shar ahaana waa laga abaalmarin wanuminu waxaan rumaynaynaa halkan marka maadaama wuxuu shiiku kaga warramaya qaybtan maadaama wax walba ay qadaran yihiin inaadan dhihin maadaamaba inaan shaqi ahay iyo inaan saciid ahayba ay ii qoranto hore laygu qoray oo maxaa u camal falaya inaadan dhihin wanuminu waxaan rumaynaynaa ana alqadara qadarkii asaabiqa horeeyey oo rabbi hore u qoray laa yamnacu inuusan reebaynin min alcamali camalkan lagu faray waajibaadkaad inaad la timaado waxyaalihii lagaa reebayn inaad ka hartaahi oo camalkan oo samaynta iyo tarkiga ihi inuusan mancinaynin ayaan rumaynaynaa kamaa anahu sida yani ayaduba kamaa anahu sida laa yuujibu litikaala uusan waajibinaynin alitikaala tala saarasho qadarkii saabiqa ahaa ayaa iska tala saaranayaayo maadaamaba ilaahay uu qoray ahlunaarnimo iyo ahlu janno uu qoray maxaan u camal falayaa markii aan geerideeda timaado unbaan la hanuuninaya inaadan dhihin oodan camalka tala saaran walidaa sidaa darteed lama ahbara nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigeenna markii u warramay asxaabahu asxaabtiisa oo u warramay bisabqi maqaadiiri maqaadiirta la qadaray horumarideedii in horay ee u hormartay horay u dhaqday laga warramay iyo wa jaryaaniha socodkeedii iyo dureersigeeda hore ee u dhacday iyo wa jufuufi lqalami qalamkii qallalidiisii iyo aangegidiisii biha maqaadiirta oo ku qallashay qalamkii lagu qoray qadarkan iyo warqadii lagu qorayba way qallashay qalinkiina waa la kor yeelay warqadiina waa qallashay weyaan markuu nabigu ka waramay oo yidhi wax walba waa qadaran yihiin yaa faqiila lahu sal allahu calayh ali wasalam nabiga waxaa loo yidhi saxaabadii baa odhanayso afalaa natakilu calaa kitaabina wanadacu lcamal afalaa natakilu maan iska tala saaranno calaa kitaabina waxaana loo qoro qadarkeennana lakugu qoray rasuulkii allow haddaan iska tala saaranna ka warran oo wanadacu lcamala camalkan aan iska dayno salaada iyo soonka iyo khayrka iyo wanaagga dhan aan iska dayno faraha ka qaadno bal ka waran qaala markaasuu rasuulku yidhi laa maya buu yidhi ha ka teginina camalka icmaluu sameeya shaqeeya wixii laydin afaray la imaada wixii laydinka reebana ka hara fakullun muyasarun lima khuliqa lahu fakullun mid kastoo idinka idinka midihi eh, muyasarun waa la sahlo waa la fududeeyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray ayaa loo fududeeyey uma qara'a nabigu wuxuu akhriyey faama man acطaa wاtaqaa wasadaqa biاlxusnaa fasanuyasirhu lilyusraa ayadaasuu akhriyey faamaa man acطaa qofkii wax dhiibo oo dariiqa xaqaa wax ku bixiyo wاtaqaa wاtaqa allah allana ka cabsadaahi wasadaqa rumeeya bilxusnaa kelimadii wanaagga badnayd oo kelimatu tawxiidna rumeeyaay fasanuyasiruhu waan u fududaynaynaa u sahlaynaa lilyusra tii fududayd oo camalkiibaa loo sahli khayrkii wanaaggii baa loo saalay ilaa jannada ilahay ou helo wa amaa man axadkii bakiila bakiilo oo aan wax dhiibin oo xaqa aan wax ku bixinin wastaqnaa deeqtoonaado oo rabbigiisa ka deeqtoonaado wa kadaba beeniyo bilxusnaa tii wanaagsanaydoo laa ilaha ila allah beeniyana fasanuyasiruhu kaa waxaan u sahlayna u fududaynaynaa lilcusraati cuslayd yacni camalkii xumaa ee naarta gaarsiinaya baa culayska waa asagee yaan u fududaynayna marka fakulun muyasarun icmalu fakulun muyasarun lima khuliqa lah adiga camalaa lagu amray la imow waxa weye waxaan lagaa qariyana ka har nin culummadii hore ka mida ah, wuxuu hadalladiisi ka mid ah markuu qadarka ka hadlaya wuxuu yidhi araada bina wa araada mina famaa araadahu bina awaahu cana wma araadahu mina adharahu lana famaa lanaa nashtail bima araada bina cama araadahu mina yani hadalkaasuu leeyahy allah anagu waxbuu nala doonay waxna waa naga doonay waxa nalala doonay inaan ahlu khayr noqono ahlujanno noqono ahlunaar noqono waa wax nala ka qariyey waxna waa nala ka doono camalkii baa nala amroo sameeye baa layihi waxaana ka hara xumaanta ah marka wixii uu rabbi nala doonay fama araadahu bina wuxuu alla nala doonay oo khayr iyo shar ahoo ahlu naar iyo ahlujanno ah dawaahu cana wuu naga daboolay allah nooma sheegin yani wamaa araadahu mina wuxuu naga doonayna adharahu lana wuu noo cadeeyey sameeye saan khayrkii ka hara sharti baana la yidhi camalkaa la imaada bada markaasuu yidhi famaa lanaa nashtail maxaan iskugu shuqlinaynaa bimaa araadahu bina wuxuu rabbi nala doonay oo ahlunaarnimo iyo ahlu janno inaan raarraadinno khayrkii naga qarsoonaa oo aan kaga mashquulayna camaa araadahu mina wixii nala amray oo rabbi naga doonay wixiina laka doonay inaan samaynabaa la dooni weya falmaqaadiiru laha asbaabun falmaqaadiiru marka meeshaan qadar kastana ilaahay sabab inuu u yeelo oo sabab uu ku yimaadaba kuu sheegi falmaqaadiiru waxuu rabbi qadaraayey maqaadiirtaasi lahaa waxay leedahay asbaabun sababa ayay leedahay asbaabtaasoo tuusilu gaarsiiso ilayha maqaadiirtii gaarsiinayso oo sabab lagu gaarana qadarkii ayuu rabbi u yeelay fakamaa ana nikaaxa sababu lwaladi fakamaa ana nikaaxa sidii nikaaxii oo guurkii oo u yahay sababu lwaladi walad awlaad in la helo ilaa adiga haddaadan weligaa guursanin awlaad ma helaysaa ma helaysa sababta inaad la timaado waa inaad nikaax samayso oo maaratay si awlaaddaa ah u heshid weeyaan sida ou sidaa u yahay walxarta abuuristii beeraha la abuurtana sababu wujuudi zarci in mirihii la helo ay sabab u noqonayso haddaadan beer abuuran miro miyaad goran kartaa ma goranayso haddaadan beer abuuran markaa beerta abuurta bay mirihii kuusoo dhalanaya laakiin adoo iska taagan beer ha ii dhalato oodan maaragtay miro aan gurto suuragal ma ah marka sida ay taa sababta u tahay fakadalika sidoo kale ayuu alcamalu saalixu camalka wanaagsanna sababu dukhuuli اljanna jannada sababtii lagu geli lahaa waa camalka wanaagsan wاlcamalu sayiu camalka xunka ahna sababu dukhuuli الnaar naarta sababta lagu gala ayuu u yahay saasuu maarata musanifka leeyahay hada wbilahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed